lix nooc qaybta koowaad waa dahabka labaadna waa fidada saddexaadna waa eh, qamandida ama burka afaraadna waa shaciirta iyo heedda shanaadna waa timirta lixaadna waa milixda intaasaa la sheegay intaasi marka waa mansuus waa nas inay ribadu galayso ayib haddii iyaga la laysku gadayo waxaa baraarujin mudan waagaas qaabka wax loo kala iibsan jiray markaad u baahato inaad badeeca soo iibsato ama raashiinkaoo kale laba jid baa la mari jira in raashiinka laftiisa laysdhaafiyo in laysdhaafsado waxaad wadataa timir suuqaagiibaa timisuuqaad la tegaysaa timirtaadii timir kale oo nooc kale ah ood rabtay baad dhaafsanaysaa marka lacag ma dhexgelayso labadooda yani lacag ma dhexgelayso labadooda umbaa laysdhaafsanaya timir baa timir lagu iibsan milix baa milix lagu iibsan muxuu ahaay ahay wahaakada eh, qabandi baa qabandi lagu iibsan eh, mucaamalada noocaasaa jirtay oon u malaynaya hadda inaysan jirin kow nooca labaad ee wax loo gadangadan jira waxay ahayd inaad lacag qaadato ama badeecadaadii intaad suuqa geysato lacag siisato lacagtii kuu soo baxdayna aad badeecadaad rabtay aad ku iibsato oo markaa lacag baa waxay tahay wasiidka u dhaxeeya ee badeecada la kala iibsanayo lacag baa u dhaxaysa mucaamalada hadda la isticmaalo marka waa taas wey sidaas daraaddeed markaad doonayso inaad fahanto dahab dahab lagu muxuu ahay qabandi qabandi lagu gaday iyo shaciir shaciir lagu gadayo iyo wakhtigan oo kale aad la yaabtaa laga yaaba laakiin xilligaa hore qaabkii suuqyada loogu kala wareejisan jiray baa saa ahayd ayib amaa dahabka iyo fidadu iyaga waa lacagaha sarifkaa ah wey oo wixii lacaga weeye waa laysku sarifanayaa dahabkii baa dahab lagu sarifaya fidadii baa fido lagu sarifaya fidadii iyo dahabkii baa laysku sarifaya iyagu lacagahay ahaayeen markaa la isticmaalo oo suuqa lacagaha ka ah qodob waa qodobkaas qodobka labaad intan lixda shay ee hadda maxaadiistu sheegtay garanay waxaan intaa ahayn ribadu ma gashaa haddaan si kale u dhahno ma jirtaa intaa waxaan ahayn oo la haleeshiinahayo lixdan sinfi ama lixdan noocee axaadiistu sheegtay ayib taasay marka fuqahadu isku khilaafayaan oo daahiriyadu waxay leeyihiin lixdan shay wax kaleeto oo lagu dari karo ama waa isku macno ama waa isku cillo la dhihi karoo la haleeshiin kara ma jiree lixda unbaa lagu gaabsani lixdaa waxaan ahayn ribow ma gasho laakiin jumhuurtu waxay qabaan waa geli lixdan waxaan ahaynoo riba gashaa jirta ayb wixii nasle la garay laakiin inta kale waxay leeyihiin wixii kuwan la sheegay oo kale la mid ah oo cillada ay leeyihiin iyo sababta loo manciyey oo kale laga helo waxay qaadanayaan xugumka kuwan oo kaley qaadanayaan marka lixdan kuma ekee lixdani miihaal ahaan buu shaaricu u keenay wixii marka cillada ku waafaqana lixdanay la mid noqonayaan tayb waxaa la yidhi cillada sheega marka ilan waxaa loo baahayaa miisaan ee lagu wada qiyaasoo la yidhaahdo lixdan la sheegay waxaa la mida hebel iyo hebel baa la mida dhankaasayna isaga mid yihiin miisaankii ay isaga mid ahaan lahaayeen sheegaa la yidhao cillada loo yaqaano macnaha cilladii bay sii khilaafeen marka imaamiyada midba meel buu ku dhuftay cilladu waa miisaanka labada shay ee laysaga qiyaas qaadanayo lays haleeshiinayo yacni waxa weeyaan waxa ka dhexeeyo waay maxaa ka dhexeeyo kan kan yani looga ama loo haleeshiinaya isku xukumka ka dhigaya marka qolaba meel bay ku dhufatay tafaasiisheeda hadda haddaan galno kitaabku xadiis buu inagala baxaya fiq buu aadaya marka imaam shaafic oo kale tucmi cuntuu yidhi waxalle wixii cunto noqda cunto ku yimaada ayuu geliyey oo laba qaybood baan u kala qaadayno dahabka iyo fidada iyada way isku waafaqsan yihiinoo ciladoodu waa lacagnimo athamaniya sidaas daraaddeed ama dahabka ha ahaadee ama maaddo kaleba ha ka samaysnaadeene wax kastoo lacag noqda oo suuqa lacag ka noqda oo badeecada u dhaxeeya oo booskii lacagnimada gala dahabkii fidaday la xugub maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya athamaniya lacagnimada kuwaasi waagay waaga lacag bay ahaayeen wixii kale lacagnimada soo galana iyaga xukunkooday qaadanayaan labadaa way isla ogolyihin afarta soo hadhay bay marka cilladii isku khilaafayaan oo maxay ahay qolaba meel bay ku dhufayaan imaam shaafici u leeyahay waa cunto saas daraaddeed wixii cunto ku yimaadaba ciladii cuntanimaduu qabaa riba waygeli haddii la isdhaafiyo ayb imaamu axmed oo kale wuxuu leeyahay waa wasanka iyo kaylka wixii la beego ama la miisaamo oo dhan bay riba geli maxaa yeelay afartan sinfi waxaa ka dhaxeeya alwasnu waalkayl xaadiista qaarna waa tilmaantay buu leeyahay maaligoo kaleeto alikhtiyaad waliddikhaar buu maraya meel kaluu maraya marka tafaasiishaasi waa tafaasiil fiqiga a'immadu ay isku khilaafeen oo midba meel ku dhufanayo maxaa la haleeshiin karaa kuwa maxaanse la haleeshiin karayn ayib laakiin waxay uun taqriiban jumhuurtoodu qabaan cillada haba isku khilaafeene inaynan afartan ayna ku ekayn ee wixii kaleeta ee la mid noqon karaba la haleeshiinaya say ula mid noqon karayaan way meeshay ku kala tegayaan marka ayib masalada labaad halkaa markaan ka gudubno waxaan uga gudbaynaa dahabka iyo fidada haddii la yidhi waxaa ribadu u galayso waa lacagnimada waxaa meeshaa ka soo gelaya marka lacagaha la isticmaalo hadda dahabna ma aha asalkoodu fidana ma aha waxaa la yidhaahdaa yacni alawraaq naqdiya la iska yidhahdaa waa iska waraaqo waa iska yani bir la yska hagaajistay yani awoodda lacagnimadana daatadooda kama imaanayso daatadoodu qiimo badan kuma fadhido laakiin lacagnimadu waxay ka imaanaysaa iyo qiimaha dowladdaa u samaysay wax jiray marka ma ahayn marxaladhaxo wax la soo maray lacag fuluus la dhihi jiray la isticmaali jiray waa laga soo gudbay tanaa hadda la yimid marka tan marka haddaan nidhaahno waa lacag ficlan waana lacag xukunkii dahabka iyo fidada booskiisii bay gashay soo ma ila dahab iyo fidaa suuqa lacag ka ahaan jiray soo maa lacagnimadii hadda waa ka baxeen dahabki iyo fidadiyo waxay u wareegeen inay noqdaan badeeca la kala iibsado laakiin inay noqdaan wasiid u dhaxeeya badeecada oo lagula kala wareego dahabkiiyo fidadii waa ka baxeen booskoodii maxaa galay lacagahanaa galay hadday lacagahani galeen xukunkii dahabkiiyo fidaday qaadanayaan marka cinda jamaahiiri culamaa'i alcasri majaamicda fiqiga fataawiga jamaaciga wahaakada saasaa loo badan yahay ayb halkaa maxaa ka imaanaya marka waxaa ka imaanaya soomaynaan dhihin dahab iyo dahab haddii la ysku gadayo laba shardi bay leedahay wakadalika lacag isku jinsi ah oo hal dowladii soo wada saartay markaad isku sarifayso waxay la xugum tahay sidii adigoo dahab isku sarrifay kaleeto dahab isku iibinay maxaa lagaa rabaa marka meeqo shardi ya shilinkii iyo shilinkii isku iibinaysa waxaan idhi dahab iyo dahab isku gadaysoo kale waay maxaa lagaa rabaa marka shardiga koobaad inay isla eg yihiin shardiga labaadna waa in meesha lagu kala qaato intaan la kala dhaqaaqin laba dhinacba riba way ka soo geli marka hadday lacagta aad isku sarrifaysaan hal dowladii soo wada saartay ayna kala badan yihiin maalan waxaa tidhi bangiaa u tagtay ama dukaan baad tagtay waxaa tidhi niyow kun shilin baan wataaye ii jajabi oo labaatan labaatan baan u baahnaa iiga dhig wuxuu kuhi waa labaatan labaatanku anayba silix ugu soo galeene waxaan ku siinhayaa sagaal boqol iyo konton kontonna khidmad baan u reebanaya waaya sagaal boqol iyo uu kuu jajabiyey baad ka qaadatay isagiina muxuu la hadhay konton buu kaala hadhay lacagtaad isku sarifteen ma isleegta ya islameeka iyo isku jinsi abay ah kala badatay soo ma oo sagaal boqol iyo kun baad isku sarrifateen ribaa gashay marka waa ribada noocee ah riba alfadli ribadii ziyaadadaa gashay marka soo ma ayib waan isku sarifnay wayna isleegta laakiin labadii sarif mid baan meeshii la qaadanin mid waa la dhiibay ka kalena dib baan kaasii baa layidhi markaana maxaa gelaya ribanna sii aa gelaysa waa in meeshaa lagu kala qaato hoo oo isii sidii dahab iyadoo dahab lagu iibinaya marka la xugun tahay lacagaha isku jinsiga ee hal waddan soo wada saaray cala raajixna lacagtu ama bir ha ahaato ama waraaq ha ahaato farqi ma leh ayib waxaa kuu timid hadday lacagtu laba jinsi kala tahay laba dowladood baa soo kala saaray waa dollar iyo shilin oo kale maalan soo ma waad isku gadaysaa waad isku sarifaysaa marka markaasi waxay la xugum tahay sidii adigoo dahab iyo fido isku iibinayoo kale marka maxaa lagaa rabaa meeqa sharti hal sharti baa lagaa rabaa oo ah altaqaabud fi lmajlis inaad meesha ku kala qaadataan laakiin inay kala bataan yani waxa weeyaan eh, dhib ma leh way kala badan karaan fabiicuu kayfa shi'tum faida اkhtalafat hadihi اljnaasu fabiicuu kayfa shi'tum ida kana yadan biyadin waa kaan soo marnay soo marka lacagaha kale jinsigaana shardigaasaa u yaalla ribanna siya unbaa laga ilaalinaya laakiin tafaadulka inay kala badato dhibaato ma laha maxaan uga qiyaas qaadanay marka waxaa lagu salaynayaa dahabkii iyo fidadii oy lacagahani booskoodi galeen axkaamtoodii bay marka toos u qaadanayaan ayib waxaa inoo yimid marka dahabkii iyo fidadii hadday badeecan noqdeen oy lacagnimadii suuqa ka baxeen hadda ma lacagnima loola mucaamaloonayaa mise badeec ahaan baa loola mucaamaloonaya sida loo badan yahay iyadana waxaa loola mucaamaloonayaa lacagnimo tadaawulkii suuqa way ka baxeen laakiin lacagahay asal u yihiin saas daraaddeed dahabka lacagnimaa weli loola dhaqmo axkaamtii axaadiistu sheegtay buu weli haystaa hadduu doono lacagnimada booskeedii ha laga riixe maxaa imaanaya marka waxaa imaanaya aan ka soo qaadno maalan waxaa laysku gadayaa dahab iyo lacago dahab iyo maxaa laysku iibinayaa iyo lacag maxay ka dhigantahay markaasoo kale waxay ka dhigan tahay sidii adigoo isku iibinaya dahab iyo fido oo kale leanna waa lacag dahabkuna waa lacag shilinkuna waa lacag ama doolarkuna waa lacag lacag baad lacag ku iibinaysaa laakiin jinsigu waa kala duwan yahay meesha maxaa ka soo baxaya marka dahab baad gadaysaa lacag baad ku iibinaysaa laba lacagood baad isku gadaysaa leanna dahabkii waa lacag soo ma laakiin jinsigu waa kala duwan yahay maxaa inoo soo baxaya marka way kala badan karaan laakiin maxaa shari ah altaqaabud fi lmajlis halkaasaa marka waxaa ka soo baxaya ganacsatada dahabka ka ganacsata inay dahanka dahabka dayn ku gadaan waa ribo soo ma soo hadda maynaan taqriirin inay yidhaahdaan dahabkii qaado lacagtana dib iiga keen ama lacagtii qaar isii inta kalena waan kaa sugi ama iisii hay ha la dhaho ama ha iibsato qaar way xeeladaysanayaan waxay leeyihiin iisii dhig intaan kuusoo dhammaystirahay meeshuu u oolahayaa lacagtii qaar baa la bixin inta kalena waa loo soo dhammaystiri waa ribo xaggay ribadu ka gashay ribanna sii a gashay oo maxaa la rabay dahabkii ho lacagtii oo dhammaystiranna isii soo ma la fahme halkaasay marka ribadu ka gashaa qolyaha dahabka iibinaya halkaasay ribadu gashaa oo dahabku waa lacag lacagaha kale ee lagu iibinayana waa lacag axkaamtii lacagnibay isla qaadanayaan marka oo jinsigu markaa kala bedelan yahay fidaduna waa la mid silfarka asagana marka la iibinaya axkaamtaasuu maraya marka lacagaha kale lagu iibinayo jinsi kalaa lagu gadaya oo lacaga sharti waxaa in meesha lagu kala qaato laakiin way kala badan karaan markaasidaas halkaasay marka eh, khaladaad badani ka yimaadaan waxaa kaleeto iyadan khaladaadku ka yimaadaa qolyaha dahabka ka ganacsada markii dahabka midna waa cusub yahay midna soo celis bay dhahaan mararka qaarkood waxay sameeyaan dahabka soo celiska ah. bay toos waxay ugu iibiyaan dahabkii cusbaa isagoo kala badan yahay soo dahabka soo celiska maalan kaba soo qaad waa toban giraam lix giraamoo cusub bay ka siinayaan markaas ribadaasi waa nooce waa riba alfadli waay sooma leanna dahab baa laysku iibinaya waana kala badan yahi xeeladda saxdii waxay noqon kartaa ama dariiqa saxda ah in dahabkan soo celiska ah lacag loogu qiimeeyo sooma lacagtii marka loogu qiimeeyo intay lacagtiisu noqoto in markaa dahab cusub lagaga iibiyo xageen kusoo marnay xadiiskii nebiga inoo dambeeyey soo maahayn labada timirood kii isku iibinaya war timirtaad warata suuqa ge lacagta kaaga soo baxdana timirtaad rabto soo siiso soo lama dhihe saasaa marka lagaga bixi karaa amaa labadii dahab in laysku iibiyo oy kala badan yihiin waa caynu riba waaba tii axaadiistu ka hadlayaba macnaa waa riba alfadli baa markaa gelaysa marka daynna ma geli karto kala badnaanna ma geli karto markay dahab iyo dahab yihiin marka lacagaha lagu iibinayana dayn baan geli karin laakiin kala badnaantu markaa dhib male waxaa kaleeto intaa eh, aan ku daraynaayo iyadana baraarujin mudan waxaan nidhi raashiimada marka la isku iibinayo xadiis siduu soo caddeeyey eh, waa inaan aynan kala badanin hadday isku jinsi yihiin hadday kala jinsi yihiinna way kala badan karaan laakiin waa in meesha lagu kala qaato soo ma waa in meesha lagu kala gudoomo ayib meeshaana su-aal baa ka imanaysa dadka qaarkood ay ku khaldaanoo ay ismoodsiiyaan inay halkaa gelayso waana masalada loo yaqaano qardaha yacni waxaad daynsanaysaa ruuxa raashiin baad ka daynsanaysaa hadhowna isla raashiinkiin baad celinaysaa soo soo dukaamadu saama samayn jirin yani beriisku markuu kaa dhammaado sonkortu kaa dhammaato dariskaagaad u tegaysaa waxaad leeyiin iyo jawaan jawaan beriisaysii hadhow markay kaygu yimaadaan ku siinayaa waad ka sii qaadatay hadhow markuu yimid yaad u gudday soo ma soo beriis iyo beriis dhaafsaday maaha haddana meeshii laguma kala mid midbaa dayn ahaa midna markaasaa la qaatay ma gelaya mise ma gelaya dad badan baa meeshaa ku khaldamayoo mooday inay halkaa gelayso mase gelayso ma gelayso way bannaanta kiilaad ka qaadan kiilaad hadhow u keeni xaggee bayna ka gelaynin suuradu waaba isku mid eh waxayna ka gelaynin qardaha noocan ah raashinka la kala qaadanayo isagii laysu soo celinayo waa baabul qardi oo dayn waay baabul beec ma ah ma la fahme kala badnaa wakhtiga iyo waxaa la diidan yahay markii wuxuu yahay wax beec oo laga ganacsanayo ood faa'iide ka raadinayso sidaasi aad wax ku raadinayso yaan la ogolayn laakiin markay qardi iyo ixsaan tahay leanna waxaan soo marnay oon soo tilmaannay sideedaba qardiga iyo dayntu waa baabulixsaan soo ma baab ixsaan waay baab faa'iide lagu kala raadiye ma aha beecana waa baab mushaaxaad iyo faa'iide raadin iyo gorgortan iyo isiriixriix ku salaysan waay sidaas daraadee labada baab maqsuudkoodaa kala duwan mar hadduu maqsuudkoodu kala duwan yahay qardiga waa la ogol yahay wixii in la kala qaato isagiina laysu soo celiyo oo maxaa raashinka idinku diray lacagtaba fiiriya lacagta fiiriya soo hadda intaad kun shilin iga daynsato kunkii shilin iima soo celinaysa soo saas ma kunkii shilin soo iima soo celinaysa maxaa ka mid dhigi waayey inaad jawaan iga qaadato jawaanka ii soo celiso soo squashing ma ya jawaanka ha ka raadiyo isaga aniga eh, muxuu ahay kunka shilineed iga qaadatay haddaad ganacsi ku gasho ka war shardi maaha adiga maqsuudkaa doonto u isticmaal laazim maaha laakiin maqsuudku waxa weeye ninkan ku siinayaay muxuu u qastayaa hadday masaladu beec iyo wax kale iibsi tahayna ma bannaana oo riba nasii'a geli markaa hadday masaladu isdaymin tahayna marka waa qardulxasan waay waan cajamiyeynay mooye laakiin qardaha soo qardamayna dhihi jire qarduhu bimacnaa waa qardigii waay waa qardigii kelimadii carabiga ahaydoo xooga aan cajaminimo gelinay waay marka masaladaas inaan lagu khaldin waay masaladaas iyada way ka baxsantahay baabu iyo ixsaan weeye qardulxasan baa la yidhaahdaa ma aha baabkan ma gelayso nacam yani markaad kaashka geyso meeshaad doolarka qaadan lahayd buu le akownkan kugu shubay la ma soconayso soo waxaan hadda ka kugu shubaya maxay ta adigoo la taagan uu akownka ku shubo trasfa gareeyo ama uu jeeg kuugu qoro ku siiyo sax waay waa markaan idhaano jeeggu kaash buu u dhigmaa waana ra'yi ay culimmada qaarkood qabaan hadduu adoo la taagan uu tarasfaa ku sameeyo lacagta markaa wareejiyo akawnkaaga ku shubana intaadan ka dhaqaaqinna dhib male laakiin inaad isaga tagto ku yidhahdo akawnkaan kuugu soo shubi doona ribanna sii aa markaas waa khalad wey maana ayib baabkan waa baab waasaca oo masaa'ishiisa hadda haddaan sii gallo waxoogaa wakhti badan bay qaadane aan ka gudubno intaasi tacliiqaad ku filan baan u malinaya baabun fi ana aljahla bitasaawi kaalcilmi bitafaadul wuxuu baabu yahay fii ana aljahla ka jaahil noqosho bitasaawi inay labadan shay isla eg yihiin jaahil laga noqday kal cilmi oo kaley la mid tahay ogaansho la ogaaday bitafaaduli kala badnaanta masaladaasi waa qaacido sidaa hadalkaa uu sheekhu hadda meesha u dhigay buu qaacido fiqiya u yahay macnuhu waxa weeye labadan shay ee ribowiga ah inay isla eg yihiin baa jaahil laga yahay lama garanayo ma isla eg yihiin mise way kala badan yihiin waxay la mid tahay sidii adigoo ogaaday inay kala badan yihiin oo kale waxay noqonaysaa marba haddaadan hubin inay isla eg yihiin timir baa timir ku gadaysa soo shardi lagama dhigin inay isla ekaadaan ayib ma garanaysa inay isla eg yihiin iyo inay kala badan yihiin waxay la xugum tahay adoo ogaaday inay kala badan yihiin oo kale oo markaa ma xaaraanba mise wa xalaal ya waa xaaraan soo ma yacni keliya uun in aad ogaato inay kala yar yihiin sharti ma ahee xataa haddaad jaahil ka tahay isla ekaan la'aanta haddaadan xataa jaahil ka tahay adoo ogaaday inay isla ekayn bay la mid tahay saas daraaddeed waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa macnaha saas weya can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi nahaa rasulu lahi sal lay sl rasuulku wuxuu reebay can bayci subra yani baabka ribadu sidiisaba wuxuu u badan yahay lacagaha oo dadka sarifka iyo lacagaha ka ganacsada aad inay yani wax weye baabkaasi baabka labaadna waa iibka dahabka iyo fidada baabka saddexaadna waa lacagaha waa raashimada la ysdhaafinaya baab afraade uu ku badan yahay waa daynta laysa siinaya ee dulsaarka wadata ama nafciga ziyaadadaa wadata intaa unbaba kusoo urursanba intiisa badan saas way maana marka abwaabta laga ganacsan baa kala ah ayib oo ninka dhar ama electroni ama waxaa ka ganacsadaay inay meel kale dhinac kale ribadu uga timaaddo mooye abwaabtii ribowigahayd ma galo yani waa in saa loo fahmo can jaabirin radi allahu tacala canhu wuxuu uhi naha reebay rasuulu lahi sal ly rasuulku wuxuu reebay can bayci subrati Ah, raashinka aruursan can bayci subrati yaani e, e, e, aruurka ama koobinta iibinteeduu reebay oo min atamri timirta ah subrada waxaa la yidhaahdaa raashinka meel lagu uruuriyo oo aan beeggiisa iyo miisaankiisa midna la garanayn subra la yidhahda meel buu ku uruursan yahay meel buu yaallaa laakiin lama yaqaano laa bilkayl walaa bilwasn kaa iibintiisu oo timir aan iibinteedu nebigu reebay taasoo laa yuclamu aan la ogayn kayluhaa beeggeeda aan la ogayn ah, kayli in lagu iibiyuu reebay beeg bilkayli beeg almusamaa oo la magacaabay oo la cayimay oo min atamri timirta ah meesha waxaa yaalla timir uruursan oo laakiin uun la qiyaasi karo laakiin aan la beegin lana miisaabin mid kaleeto oo la beegay ama la miisaamay oo la garanayo intay tahayna waata ma la laysku gadi karaa maya nabigu waa reebay sal lla alay maxaa loo reebay tan sax way cad ahay waa shan kiilo middanina meesha uruursanna lama yaqaano ma laba kiilaa talo ma saddex kiila ma lix kiila ma shan kiila kadib waa la qiyaasi karaa wuxuu dhahayaa ninku war shan kiilay inay shan kiila dhan tahay baan u wax yar bay ka yaraan kartaa ama wax yar bay ka badnaan kartaa ma laysku iibin karaa waay ya maya maxaa la isugu iibin karin lianna labadoodii mid baan la hubin hee intuu yahay mar haddaan la hubinna ayadoo la ogaaday inay kala badan yihiin oo kale ka dhigantay saas daraaddeed ribaa geli wey maanaa rawahu muslim baa wariyey wanasaa'i baa wariyey wuxuu uhi wahuwa xadiidku yadullu wuxuu ku tusayaa bimafhuumihi mafhuumkiisa wuxuu kugu tusayaa calaa annahu low baacaha hadduu iibin lahaa bijinsin jinsi hadduu ku iibin lahaa oo hayri tamri aan timirta ahayn lajaaza waa banaanaan lahaa buui soo hadda lama dhihin timir qiyaasteeda aan la garanayn timir iyada qiyaasteedu caddahay in lagu iibiyo nebigu reebay soo ma maxaa laga fahmayaa marka timir aan qiyaasteeda la garanaynin shay kaloon timir ahayn oo isaga qiyaastiisa la yaqaano in lagu gadi karaa laga garanaya soo ma yaani wax weeyaan waxa la diidan yahay waa laba shay oo ribowi ah laakiin midkood hadduusan ribowi ahayn kaba soo qaad timir ma ah timir iyo waxaad isku gadaysaa maalan qamandi timirtii qiyaasteeda lama yaqaan qamandidana qiyaasteeda waa la yaqaana waad isdhaabsateen ma dhib ku jira ya maxay dhibi ugu jiri weyday tii horena dhibi ugu jiray ayib tii hore isku jinsi bay ahayd tanna jinsigaa iskhilaafay hadduu jinsigu iskhilaafayna inay isla ekaadaan shardiba ma ahayn soo saas ma leanna marba hadduu jinsigu iskhilaafsan yahay ama ha kala yaraado ama ha kala badnaadeen waa laysku gadi karaa soo ma taas daraaddeed mafhuumkiisa wuxuu kugu tusayaa arrintaasuu guud baabu man baaca ruuxuu iibiyey buu baabu yahay dahaban dahab iibiyey wa hayrahu iyo dahabka bidahabin dahab kale ku gaday baabkanna waxa weeye dahab iyo wax kaloo isku jira ayaa la gadayaa dahab kalaa lagu gadaya dahab iyo waxaa isku samaysan bir maalan dahab iyo bir ama dahab iyo waxaa isku samaysan fido oo isku jira dahabkii iyo fidadii isku jiray ama dahabkiiiyo birtii isku jiray ee isku samaysnaa ayaa la rabaa dahab kale in lagu gado ma bannaanta mise ma bannaana ayib can fudaalata bni cubayd waxaa la mida fidadaa la mida fidadaa la mida iyo kuwii kaleba oo u tegi doonna qaala wuxuu yidhi fudaala ishtaraytu waxaan iibsaday buu yidhi qilaadatan kuul baan iibsaday qilaadada wixii qoorta la geliyo o dhan baa la dhahaa yowma khaybara maalintii khaybar biinay cashara labiyo toban diinaaran oo diinaar baan ku iibsaday ah, kuul baan waxaan ku iibsaday labi-iyo toban soo dhihin waa dahab soo yani laba-iyo toban diinaar baan ku gatay fiiha kuushaa dhexdeedana waxaa ahaaday dahabun dahab wa kharazun iyo biro la taxay kharaska waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo la taxo oo hal eh, yani eh, hal xadhig ama hal liilan ama lagu taxo kharas baa la yidhahda marka xadiiska riwaayadiisa dambe saan ugu tegi doonno waxaa laga wadaa dhagaxyaal dhagaxyaal la taxay iyo dahab baa marka isku dhex jira oo galo oo dhagaxiibaa korka waxaa lagaga qurxiyay dahabkii markaa sidii kuul ahaan baa laga dhigay ayib marka kuul isku jirto qaar ka midana ay dahab tahay qaar ka midana ay ay dhagax tahay waa saas baan iibiyey buuhi fa fasaltuhaa markaasaan kala saaray buuhi markaan iibsaday kadib intaan dhalaaliyey baan dahabkiina gooni u saaray dhagaxiina gooni u saaray kharaskii fa wajadtu markaasaa waxaan helay buuhi fiiha dhexdeeda kuushii dhexeeda waxaan ka helay akara wax ka badan min inay cashara diinaaran labiyo toban diinaar wax ka badan baaba ka soo baxay buu markuu kuushii dhalaaliyo dahabkii gooni u soo baxay wixii markii hore uu ku gadayna muxuu aha dahab soomaaha meequu ahaa labiyo toban diinaar markuu dhalaaliyo kala saaray intii bannaanka u soo baxdee dahabka ahayd waxayba noqotay mid ka badan labiyo toban diinaar sooma maxaa meeshaa ka soo baxay marka ya dahab iyo dahab laysku iibiyey oo kala badan soo ma leanna markuu ku gadahay qiyaasta lama aqoonin dahabkan meesha ku jiraay intee dhan yahy saasuu gaday marka fadakartu waan sheegay buuhi dalika arrinkaa lirasuulilah baan u sheegay sal lay waslam faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm laa tubaacu lama iibiyo xataa tufasala ilaa la kala sooco maba la gadi karaba leesh liannuu lama yaqaano oo jihaa labadii midbaa jaahil laga yahay qadarkiisa mar haddii jaahil laga yahayna ixtimaal waxaa imaan karta inuu ka yaraan karo ka badnaan karo taasaa marka la diidan yahay rawa muslim baa wariyey wاnasaa'iy abu daawuud wاtirmidi wasaxaahu tirmidi waa saxiixiye wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan utiya nabiyu nebiga waxaa loo keenay sal lla lay slam biqilaadatin kuul oo fiihaa dhexdeeda uu yahay dahabun dahab wa kharazun iyo dhagax la taxay bitiscati danaaniira sagaal diinaar aw sabcati danaaniira mise toddoba diinaar xadiisku riwaayaadkiisu waxay isku khilaafsan lacagta uu siistay intay ahayd labiyo toban diinaar toddoba diinaar sagaal diinaar ikhtilaafkaas culimmada xadiiska qaar baa idiraab ku sheegay qaarna waxay leeyihiin dib ma leh dhib malo mushkil male jawaab ka bixineen faqaala nebiyu nebigu wuxu yidhi sal lla alay markaa wuxuu yidhi laa maya lama gadi karo xataa tumayaza ilaa la kala sooco baynahu wa baynahu ay bayna adahab wa bayna hayrihi bayna alkharas ilaa dahabki iyo waxa kale ku dhex jira la kala saaro lama gari kara buu nabur sal lay slm fa qaala markaasaa wuxuu idhi ninkii inamaa aradtu rasuulu waxaan u jeeday uun alxijaarata dhagax un baan anugu rabay anugu dahabkaman dantayda ma ahayne dantaydu dhagaxuu ahaa dhagaxan dahabku yani wax ku dhex jira kaasaan aniga u socday buui faqaala nebiyu nebigu wuxu uhi sal lay laa maya xataa dhagaxba u socoba xataa haddaad dhagax u socoto laa maya xataa tumayaza ilaa la kala sooco baynahumaa dhexdooda oo dahabkuna gooni u baxo waxa kale ku lamaanna uu gooni uga baxo qaala wuxuu idhi faraddahu waa celiyey ninkii xataa mayaza ilaa uu kala soocay baynahumaa dhexdooda rawa abu daawuud baa wariyey waxaa saxiixiyey ibnu mulaqin muslim wa kadalika waxaa saxiixinaya sheikh اlalbani iyo sheekh shucayb alarnaawuut iyo way saxiixinayaan xadiidku waa xadiid ayib wuxuuna la macno yahay kii horo kale baabkii ka horreeyey oo cillada mancigu waxa weeye marba haddii eh, labada shay ee laysku gadayo mid ka mid ah uu la socdo wax la jinsi ah qiyaastiisana aan la garanayn layskuma gadi ka markaas kaba soo qaad daab baan hadda ka hadlaynaa daab baan ka hadlaynaa muxuu ahaayey raashiimaduna waa la mid maalan bariis iyo qamandi isku jira baad iibinaysa soo ma markaasaa waxaad ku iibinaysaa qamandi saafi ah maxaa isku jira bariis iyo qamandi baa isku dhex jira dhanka kalena waa qamandi saafi ah ma laysku gadi karaa laa laa tubaax xataa tufasal waa in horta qamandidan iyo bariiskan isku jira la kala saaro oo qabandidan marka gooni loo saaro la fiiriyo ta kale ma la egtahay mise lama eg waa inay isla ekaadaan ileen soo in la kala sooca mooyaanana si kale laguma garan kara inay isleegyihiin in kale saas daraaddeed intay isku dhex jiraan jahaalaa ku jirta ixtimaal baa ku jira inay kala nusqaami karaan kala siyaadi karaan maadaama ixtimaalkaasi jirana yani waxa wey aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadul way marka meeshii way mari marka saas daraaddeed ilaa la kala sooco maya hadday mid haddii mid boorsh laga dhigo haddii mid boorsh laga dhigo midna ay sideedii tahay waa uun muxuu ahay isla meeshii wa shaaric uma kala qaadin mogta wuxuu yidhi xinda xinda xindadaasi ama daqiiq ha noqoto ama tii kale ha noqoto lama kala qaadin adiga hadda tacaamulkaasi maba badnaba somaana soo sheegin in hadda raashiin la isdhaafsado keliya waxay hadda ku timaadaa intaan ogsoonahay masalada qardaha un soma oo raashininta lagaa sii daynsado kadibna isagii dib lagaa siiyo saunbaa hadda badan laakiin inta suuqa la tago inaad tidhahdo war qamandimaa wataa yaa qamandi i dhaafsanaya oo iga siisanaya uma badna soma tacaamulaadku hadda saa uma badna waagaasaa laakiin sidaasi ay jirtay oo u badnay suuqyadu saa loo isticmaali jiray ayb wuxuu leeyahay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah axmed iyo isxaaqba waxay leeyihiin in la kala sooco keliya kuma fille bacda atafsiil bacda alfasli waaltamyiiz waxaa shardiya ah bay leeyihiin haddana alcilmu bitasaawi marka la kala sooco haddana waxaa shardi ah inay isla egyihiin oo shardigii tasaawiga ahaa baa meesha ku jira macnaha oo sababta loo kala soocayaba waa saas macnaha baabu maraddi alkayli waalwasni intaanan dhaafin halkaa isaga waxaan halmaamay inaan baraarujiyo waxaa jira oo su'aaluhu ku badan yihiin yani lacagaha maalan qolyaha sarifa doolarkaoo kale doolarka marka shilinka lagu sarifayo ama lacag kale lagu sarifayo asaga laftiisa isku qiimo lama iibiyo soo ma doolarka boqolka ah iyo doolarka labaatan labaatanka ee jacabka ah isku qiimo maaha doolarka maalan dambeeyey oo maalan laba kun iyo wixii ka dambeeyey ah iyo kiina ninty sixka isku qiimo lama iibiyo ayib waxa lagu iibinayana maxay tahay ya shilin baa la siinaya ama riyaal baa la siinaya jinsi kalea lagu iibinaya ma bannaanta mise ma bannaana qawaaciddii hadda aan ka soo hadalnay markaad fiirisaan way bannaantahy sababtu maxay tahay doolarkii isaga laftiisa in layskuma sarifayo laakiin maxaa lagu sarrifayaa lacag kalaa lagu sarrifaya haddii lacag kale lagu sarrifayo maxay imaanaysaa fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyadin waay ah. maxaa khalad waxaa khalada in doolarkii jacabka ahaa isagii iyo kii isku yaallee boqolka ahaa laysku iibiyo oy kala badan yihiin hadday mucaamaladu saa tahay waa riba cad markaas oo aad tidhaahdo doolarkaagan jacabka waxaan kaa siinayaa boqol iyo toban soo ma boqol iyo toban jacaba isii boqolkan isku yaalana qaado marka waa ribo iska cad marka riba alfadli baa markaa ku jirta ayb baabu maradi lkayli waalwasni miisaanka iyo beegga meesha uu u noqonayuu baabu yahay ayib waxaa laga hadlayaa meeshan beega iyo miisaanka beegana waxyaalaha la beegaa loogu talagalay miisaankana waxyaalaha la miisaamo haddii laysku khilaafo xaggee loola noqonaya can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigu sal ly slam qaala wuxuu uhi almikyaalu halbeeggu mikyaalu ahli lmadiinati ree madiina halbeegooda waa waalwasnu miisaankuna wasnu ahli makata ree maka miisaankooda waa rawa abu daawuud wanasaa-i waa xadiis saxiixa w macnaa waxa weeye eh, haddii waxa markaasi laysku haystaay uu yahay waxyaalaha la miisaamo miisaanka reemakaa loo noqonaya hadday noqoto waxyaalaha la beegana beegga ree madiinaa loo noqonaya fahanoo labadooda ree madiinana waxay daqiiq ku ahaayeen mas'alada beegidda iyo waxyaalaha la beego reer makana waxay daqiiq ku ahaayeen waxyaalaha la miisaamo saas daraaddeed haddii ay noqoto in laysqabto miisaanku waa miisaanka reer maka kaba soo qaad waxyar farqi yar baa u dhexdhexeeya laba nin baa isqabsaday nin wuxuu yidhi adeer aniga miisaanka ree reer madiina iigu miisaan ninna wuxu yidhi war mayriyo miisaanka reer makaynu wax ku kala miisaamanayna farqi baana u dhexeeya maxaa la samaynaa marka maxaad xukumi ya waxaan leenahay alwasnu wasnu ahli makka beeg baa laysku qabsaday nina wuxuu yidhi ree maka iigu beeg mid wuxuu ree madiina iigu beeg mid wuxuu yidhi baqdaad iyo ree ciraaq iigu beeg maxaa la samaynaa markaa almikyaalu mikyaalu ahli lmadiina beegana waxaa loo noqonaya ree madiina asalwa sidaasaa marka xadiisku uu tilmaamaya ayib waariq waa udhacaysa culimadu hadda aad bay uga hadleen beeggii ree madiina muxuu ahaa markii len hadda wixii o dhan wixii la beegi jiro dhan miisaan baa loo bedelay raashiimada waagii hore waa la beegi jiray Eh, haddana waxaa loo rogay miisaan baa loo bedelay marka beeggii markii laga wareejiyo beeg ahaanoo miisaan loo rogo muxuu noqonaya masaladaasi eh, sakaatulfitriga iyo markii laga hadlayo bay ishkaalkeedu aad u yimaadaa oo sakaatulfitriga saac iyo suus buu ahaa beeg buuna ahaa oo nebiga ku bixin jiray sal alay waslam saxaabadiisu markan hadda miisaan haddii loo rogayna halkii suus muxuu u dhigmaa waay markaasay culimmadu raad qaadeen oo dabagaleen oo wixii oo eh, mxuu ahaa waagaa oo lasoo raad qaaday ilaa ay mxuu ahaay midba qiyaas keenay marka sidaas weya baabu nahyi reebitaankiibuu baab yahay can bayci kulli ratbin mid kastoo qoyan iibintiisa oo min xabbin badar ah aw tamrin ama timir ah biyaabisihi midkiisa ingegan lagu iibiyo waxaa la iska reebayaa mid kastoo qoyan oo badar ah in la iibiyo oo midkiisii ingegayee dhulka yaale lagu iibiyo ama timir qoyanoo geedka saaranoo rutab ah in la iibiyo oo timir adkaatay oo ingegto dhulka taalla lagu iibiyo waa ashyaadii ribowiga ahayd waay ribadu geli jirta soo ma ayib can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu uhi naha wuu reebay rasululahi sal lay slm rasuulku wuxuu reebay can ilmusaabanati ayuu reebay musaabanada waan soo marnay oo maxay tahay an yabiica inuu iibiyo alrajulu amara xaa'iihi beertiisa midhaheeda inuu iibiyo ah, amar iyo waxaa kala jira tamr marka ta la akhriyo ta oo tamri la yidhaahdo inta badan waxaa loo isticmaalayaa timirta go'day ee adkaatee dhulka taalla amar haddii la yidhahdo bitha la akhriyana inta badan waxaa loo isticmaalayaa timirta geedka saaran ee aan yani weli aan israacinayn adkaanin baa loo isticmaalaya saas way maanaa an yabiica inuu iibiyo alrajulu ninku amara xaa'itihi beertiisa midhaheeda geedka saaran in kaana hadduu yahay nakhlan hadduu timir yahay inuu ku iibiyo bitamrin timir adkaatay oo kaylan beeg ah kaylan beeg xaal wey inaad timirtii kuu go'day sannadkii hore mid geedka saaran oo qoyan ama mid soo go'day oo qoyan in laysku iibiyo beeg laysugu iibiyo nebigu waa reebay sal lla alay waslm ayb wain kaana hadduu yahay waxa la kala iibsanaya karaman cinab haduu yahayna karamka waa geedka cinabka yaani cinabka waxaa la yidhaahdaa waa markii midhaha la dhahaa markay midhaha cinabku adkaadaanna zabiib baa la dhahaa oo waa zabiibkan caadiga soomaarka waxaa laga yaba dadka qaarkood inaysan fahamsanaynba zabiibka iyo cinabka abtirka ka dhexeeya cinabkani sidiisaba qoyan haddii la daayo uu dhacaanku ka baxo marka dambe zabiib buu noqonaya marka zabiibku waa cinab adkaaday waa saas way maanaa geedkiisana waxaa la yidhaahdaa karam baa la dhaha geedka geedka karam baa la yidhahdaa ayib wain kaana hadduu yahay karman hadduu yahay an yabiicahu inuu iibiyuu nebigu reebay bizabiibin zabiib inuu ku iibiyo amarkii waay wain kaana hadduu yahay in kaana nahlan waay midhihii qoyanaa ee beerta ku yaalay in kaana nakhlan bitamrin in lagu iibiyo kaylan xaluy wa in kaana hadduu yahay karman hadduu yahayna an yabiicahu inuu amarkii iibiyuu nebigu reebay bizabiibin zabiib inuu ku iibiyo kaylan xaalu yahay mid la beegay ah, yacni zabiibkii adkaaday cinabkii qoyanaaye ama geedka ku yaalay ama soo go'ay laakiin qoyanaa in lagu iibiyuu nebigu reebay sal lay slm wa in kaana hadduu yahay zarcan badar hadduu yahay an yabiicahu inuu iibiyuu nebigu reebay zaracaasi qoyan bikayli acaamin a cunto la beegayo oo go'day yani waxa weye maalan qamandi go'day oo adkaatay bariis go'ay oo adkaaday wahaakada bikayli acaamin oo la beegayo in lagu gadiyu nabigu reebay salawatu rabbi waslamu aleyh naha wuu reebay can dalika arrinka kullihi dhammaantii nebigu waa reebay sal lay slm muttafaqun caleyh ayb adiga waxa waaye waxyaalihii rabowgeen hadda soo marnay kiisa qoyan iyo kiisa adkaaday layskuma iibin karo sababta maxay tahay maxaa gelaya ribal fadli baa geli karta soo ma maalan timirtii qoyanaydee cinabka ahayd baad beegtay ama waad miisaantay tii kaleed ku iiblagaaga iibsanayay adkaatayna waa lagu beegay ama waa laguu miisaamay iyadoo isla eg tahay baad kala gadateen ayib cinabkii waxoogaa markuu jooga waxaan u jeedaa kii qoyanaa waxoogaa markuu joogay soo isbedeli maayo ya xaggee isbeddelkiisu ka imaanaya waa nusqaamaya leanna wuu dhadhayaa wuu dhadhaya soo dhacaankaa ka baxay dhacaankii markuu ka baxana xajmigiisuna waa yaraanayaa oo beeggii waa isdhimaya hadday miisaan ahaydna miisaankiisi waa isdhimaya oo dhacaankiibaa miisaanka wax ku lahaa soo saas maa marba inuu nusqaamayo shaki kuma jira marka meesha uu ku dhammaan doono marka la fiiriyo nusqaantiisa dambe imaan doonta marka la fiiriyo waxay ka dhigan tahay laba timiroodoon isla ekayn adoo isku iibiyey oo kaleeto soo ma ama cinab iyo zabiib aan isku qiyaasahayn oon isla ekayn adoo isku iibiyo o kale ka dhigan marka ribalfadli baa meeshaa laga baqayaa oo soo geli ayib ayb muslim waxaa u sugnaaday fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan wa can kulli amarin midho kasta iibintiisuu nebigu reebay bikharsihi qiyaastiisa in lagu iibiyo midhihii qoyanaa ee geedka saarnaa in la iibiyo bikharsihi qiyaastiisa oo mid adag ah midho adkaaday oo markaa dhulka yaallo yani eh, mxuu ahaay bislaaday wacan sacd bn abi waqaasin qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sal lay waslam oo yus'alu la weydiinayo can ishtiraa'i tamri timirta iibsigeeda biruabi ruab lagu iibsado ruabka gartoo waxa waaye waa e, timirta marxaladay martaa geedka midhaha timirtu mar waa iska curdan mar wuxuu marayaa balaxa baa la yidhaahdayo e, e, wuxuu noqonayaa mxuu ahay waa soo yara bisaylku soo yara galaya mase mase bislaanin wuu ka soo gudbaya rutab buu imaanaya busri iyo rutab iyo maraaxil buu soo maraya marka marxaladiisa bisaylka kama dambaystaa ku xigta ee ka horaysabaa rutab la yidhahda markaasoo kale marka waa la soo gooyaa sidiisaa loo cunaa rutabnimaa lagu cunaa waa kanaad ad aragteenoo muxuu ahaaye ramadaanada inta badan la keenkeenoo aadka u jilicsan oo muxuu ahay si gooniyaa loo daneeya can ishtiraa'i tamri timirta iibinteedu nebigu yaa la weydiiyey biruabi lagu iibiye faqaala markaasaa wuxuu yihi nebigu liman xawlahu dadkii dhinacyihiisa joogay baa wuxuu ku yidhi ayanqusu war ma nusqaamayaa aruabu ruabkii idaa goortii yabisa uu ingego war waxaan idin weydiiyey ruabkani markuu hadhow ingego soo isma dhimayo qaalu waxaa idhi nacamha hadday beeg tahayna waa isdhimaya hadduu miisaan yahayna waa isdhimaya sooma qaal wuxu uhi nacamha fanahaa markaasuu reeba nebigu can dalika arrinka u fiirso marka cilladii caddayn sooma ayanqusu alrutabu idaa yabisa cilatu nahyigu marka wax weeyaan lianna waxaa meesha soo geli karta riba alfadli markii nusqaantu timaado saas daraaddeed layskuma gadi karo rawa alhamsatu shantii baa warisay wasaxahu tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu mulaqin alimaam ibnu mulaqin iyo alimaam ibnu xibbaan xaakim iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan ayib alimaamu shaafici iyo keyrkii waxay qabaan rutabka laftiisa hadda soo lama dhihin rutab iyo timir adkaatee layskuma gadi karo tayib rutab iyo rutab ma isku gadi karaa imam shaafici wuxuu yidhi maya hay labada rutab labadooduba way nusqaamayaan soo maa laakiin nusqaantoodu isku xad noqon mayso kan markuu adkaado iyo kani markuu adkaado nusqaamo oo dhacaanku ka baxo isku miisaan inayna noqonin baa dhici karta soo ma ama isku beeg noqonin sidaas daraaddeed baycu rutab birutab laa yajuus buu yidhi imaam shaafici qolyo kalea ku khilaafsanoo a'immada kalaa diidan jumhuurta way bannaahay ileyhi baabu ruqsati fi bayci alcaraaya intaasi baabkaasi waa asalka marka baabka waa asalka oo waxyaalaha ribadu gasho kiisa qoyan iyo midkiisa ingege layskuma gadi karo ayb qaacidadaasaa marka waxaa laga soo reebay arin arrintii laga soo reebaybaa marka laynoo sheegaya baabkan ku saabsanya baabu alruksati idankiibuu baab u yahay fii bayci alcaraaya geedaha la soo reebay iibintooda ama geedaha la ismaaliyey iibintooda la idmay ah alcaraaya waxaa la yidhahda waa jamcu cariya cariyadana waxaa la yidhaahdaa waa geedka geedihii keliya ku yaallay beerta inta gooni looga saaray xugum la siiyey xugumka la siiyeyna uu yahay inaad masaakiin midhihiisa maaliso oo tidhaahdo goosta carabta waxay ahaan jireen islaamka ka hor jaahiliyadii islaamkuna waa taqriiriyey xilliga ay abaaraha iyo gaajada iyo dhacaan ama dadka masaakiintaaba xilli walba iska baahan illa bulshada qaar iska baahan baa jireen baa waxay samayn jireen ninku hadduu beer leeyahayna beertiisu xilliga ay soo dhowaato ayuu dadka masaakiinta wuxuu siinayaa geedo beerta ka mida wuu maalinayaa geedka ma siinaya lafahaantiisa laakiin muxuu siinayaa midhaha ku yaalla wuxuu ku leeyahay geedkaa timirta ma ujeedda ama labadaa ama saddexdaa geed midhaha ku yaalla ka gooso miskiinkii marka beertii buu soo gelayaa geedkii midhihii ka goosan wuu soo noqon haddana wuu goosan haddana sida ninka geelalaba ninka geela leh isaguna wuxuu samayn jiray geeliu markuu dhalo hal ka mid ah yaa waxaa la maalinayaa miskiin waxaa la leeyahay soo maal markay ku dhana ii soo celi soo ma ninka adhigale sidoo kale adhigiisa qaar buu maalinaya dad masaakiinu leey soo maala leeyahy wahaakada marka beertana way ku samayn jireen timirtana saasoo kale ku samayn jireen oo geedaha qaar ka mida ayay masaakiinta maalin jireen oo midhahay siin jireen geedkana isagaa iskale geedka isagaa iskale laakiin midhaha ka gooso ayb sidaas markay jiri jirtay ayaa marka waxaa dhacaysa miskiinkii geed ama laba geed ama dhowr geed buu beerta ku leeyahy oo ninkii dheerta iskalaha uu siiyey hadhow miskiinkii marka waa inuu meeshii kusoo noqnoqdo soo ya soo inuu soo noqnoqdo meeshii goosta maaha ninkii beerta lahaa baa ku rafaadaya marka ninkanuu beerta sii gelaye soo baxaye tegahaye soo noqonahaye wixii ninkan sirtiisii hawlihiisi meesha ugu qarsoonaa waa dhibsanaya marka ninkii beerta lahaa ee isbixiyaa wuxuu leeya niyo dhegayso geedkan aan ku siiyay midhaha ku yaalla waa kugu rafaadaya beer adka midho adkaadayoo oo timiroo go'ay ayaan ku siinaya oo qiyaasta geedka saaran u dhignta waayo waxba kama qabo geedkii baa la imaanayaa dad ahlul khibraa baa loo dirayaa markaasay qiyaasayaan waxay leeyiin geedkan soo maa midhaha saarani waxay u dhigmaan eh, muxuu ahaay eh, labaatan eh, kiilo ayib labaatankii kiilo oo timir go'dayahoo kaxidhaaf ah, soo ma meesha maxaa ka muuqda marka waxaa ka muuqda timir go'day oo adkaatay oo midaan weli adkaanin lagu gadayo maxaa loo baneeyey waxaa loo ruqseeyo loo ogolaaday masaakiintaa loo danaynaya soo saas ma ama miskiinkaa loo danaynaya miskiinkii waxaa dhici karta inuu sugi kari waayo geedkan midhaha saarani intay ka adkaanahayaan timir adag buuna u baahan yahy markaasuu u tegayaa ninkii beertale wuxuu le warniyo ma sugi karee adugu geedkan la hadho timir adag isii oo qiyaasteedoo kale hayee qaado geedkii buu kala hadhaya miskiinkii baa markaa loo danaynaya marna waxaa loo danaynayaa ninkii beerta lahaa ee geedka bixiye ixsaanka sameeyey ayaa darar iyo dhib ka soo gaadhaya dararkii iyo dhibkii baa laga kor qaadaya markaasaa limaslaxa walilxaaja darteed baa waxaa loo ruqseeyey wax yacni asalkiisu riba ah soo ma soo hadda maynaan soo marin labadaasoo laysku iibiyo waa ribo haddana shareecadii waxay ogolaatay suuradan hadda aan soo sharaxnay in laysku gadi karo sababta loo ogolaadayna maxay tahay xaajo iyo ama xaajaa jirta soo ma ilan rukhaska shareecadu waxay ku imaanayaan cidhiidhi baa imaanaya xaraj baa imaanaya mujtamaca qaar ka mid a ah baahi ku imaanaysaa wax aan bannaanayn asalkiisa ayaa iyaga loo ruksaynaya soo maa marka qiyaasta la ruqsaynayana qiyaas waa la xadidi doonaayo xadiistaa xadidi doonto marka cariyada geedkaasaa la yidhahda alcariya waxaa la yidhahdaa waa geedkaa la hibeeyey oo la bixiyey ama geedaha la hibeeyey oo eh, timirta beerta inteedii kale laga saaray oo cid la siiyey ciddii baa sugi weyday timir adkaataa loogu caddeeyey ama ninkii eh, beerta lahaabaa ku dhibaatooday timir buu ugu caddeeyey oo markaasuu bannaanka maray geedkiina ninkii baa la hadhay laba gooraba ama dararka waxaa laga rafcinayaa miskiinka ama waxaa laga rafcinayaa maaliga beerta leh laakiin darar baa jira xaraj baa jira xarajkaasaa la rafcinaya marka masalada xaajiyaadka la yidhahdo ah, daruuraad ma garati lakin xaajiyaad wa can raafic bni khadiijin wa sahl bni abi xamata ana nabiya nebigu sal lay slam nahaa wuxuu reebay can ilmusaabanati ayuu reebay ah, timir oo maxay tahay bayci ah, amari midhi timirtii aan bislaanin in la iibiyo ayuu reebay bitamri timir bislaatay lagu iibiyey oo adkaatay ilaa asxaaba alcaraaya ilaa geedaha la hebeeyey dadka leh mooye ah, oo kuwa iyaga maxaa loo baneeyey beyculmusaabana loo baneeyey beyculmusaabana ila soo saas maa yaani midhihii oo geedka saaran oon weli adkaanin yaa tu kale lagu iibinaya waana waa iyadii lafteedii wa fainahu nebigu sal lay slam qad adina waa idmay lahum iyaga wuu idmay qoladaa waa loo ogolaaday limakaani alxaaja walirafci alxaraji wadiiq waay xidhiidhigaa laga saaraya somay arkin yani shareecadeennu waa saa asalkeedu yusri iyo fudayd bay ku salaysantahay laakiin haddana maca daalika markay meelaha qaarkood ama dadka qaarkood waxoogaa cidhiidhi ku yimaado haddana waa la fududayna madaanu lxaraj oo dhan fudayd baa la gelinaya lanna diintu maa jacala calaykum fi اddiini min xaraj Ah, in addiina yusru waay asalkiisuna waa fudayd fudaydkiisana waxaa ka mid a ah ruaska ruaska uu dadka yani usii fududeeyey ayb rawa axmed baa wariyey wlbuhaariyi wtirmidiyi wazads tirmidi wuxuu ziyaadiyey fiihi xadiidka wuxuu ku siyaadiyey wa can bayci lcinabi cinabka iibintiisuu nebigu reebay bizabiibi zabiib lagu iibiyo wa can kulli tamrin timir kasta in la iibiyo ah, wa can bayci kulli amarin mise tamrin buu idin qoraya amar ma idin qoraya oo an kulli amarin midh kastoon bislaanin iibintooduu nebigu reebay biarsihi qiyaastiisa oo in la eg oo bislaatay lagu iibiyo biarsihi qiyaastiisa oo bisil in lagu iibiyo nebigu reebay sal lay wam wacan sahl bn abi xamata qaala wuxu uhi naha wuu rabay rasul lah lay waslam can bayci amari ah, midhihii aan bislaanin iibintooda bitamri yani timirtii aan bislaanin oo weli israacin oon adkaanin iibinteeda bitamri timir adkaatay lagu iibiyo warahasa wuxuuna idmay oo fududeeyey fil caraaya geedihii la hibeeyey geedihii masaakiinta la siiyey ayada wuu ogolaaday in laysku iibiyo limakaani alxaaja ama liajli rafci lxaraj ayb an tushtaraa in la iibiyo buu nabigu eh, fasaxay sal lay waslam an tushtaraa geedihii geedaha caraayaadka an tushtaraa in la gado bikharsiha qiyaasteedoo kale in lagu gado oo maxay ah yani midhaha saaran ayada midhaha qiyaastooda oo timir adkaatay in lagu iibiyo ayuu fasaxay ya'kuluhaa xaaluu cunayo ahluhaa ehelkeedii ay cunayaan ruutaban asagoo ruutabay cunayaan ah, yani waa waxaa kaleeto oo suuro kaloo soo geli karaysa eh, ninbaa beer buu lahaa ama eh, maba lahayn sanadkan wax eh, beera uma goyn timiri uma uma uma yani uma uma uma go'in sanadka laakiin wuxuu haystaa timir hore sanadkan timirtii baa bislaatay waa rutab rutabkii buu u baahan yahay leanna rutabka rutabka sidiisaa loogu qastaayo marar buu timirta adkaatay ka macaayn ka fiicanya soo ma ninkan marka rutab buu rabaa timirna waa haystaa adkaatay lacagna ma haysta uu ku iibsado muxuu samaynaa marka asagaasoo kale xaaja iyo baahi hadday hayso waa loo ogolaana marka laakiin qiyaasteeda timir uu cuno wuxuu rabaa rutab uu cuno oo timirtii adkaatay buu ku daalay sooma timirtan adag buu muddo cunahay wuxuu rabaa marka rutab ayuu rabaa rutabkiina ma heli karo muxuu samaynaa marka iyaduna ruqsada noocaasoo kale geliya lakiin qiyaasteeday leeda marka waa u wa fii lafdin waxaa ku sugan naha wuxuu rabay can bayci amari timirta aan weli adkaanin in la iibiyo bitamri timirta adkaatay lagu iibiyo wa qaala wuxuuna yidhi dalika ariba dalika kaasi alriba waa ribadii wey tilka taasi almuzaabanatu waa musaabano ah, waa isku iibinta timirtaa la isku iibinaya muttafaqun calayh ila laakiinse annahu nebigu rakhasa wuu ruqseeyey oo wuxuu idmay oo fududeeyey fii bayci alcariyati tii la hibeeyey annakhlati geedkii timirta ahaa wannakhlatayni iyo labadii geedii timirta iibintooda ayuu nebigu ogolaaday sal alay slam ee hibe uu ku bixiyey ninkii beerta lahaa ya'khuduhaa kaasoo uu qaadanayo ahlulbeyti ahlulbeytka ama qoysku uu qaadanayo bikharsihaa bay ku qaadanayaan qiyaasteeda tamran oo timir ah. ya'kuluunahaa xaalay cunayaan rutaban ayadoo rutabay cunayaan timirtii bay haystaan rutabkiina waa u baahan yahin soo ma marka waa loo ruqseeye waa loo ogolaaday ayb muttafaqun calayh wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuululahi sal lay slam oo yaquulu leh xiina goortii adina uu idmay liahli alcaraaya geedaha laysmaaliyey ama laysa siiyey dadkii iska lahaa markuu nebigu u idmay sal lay wasalam an yabiicuuha inay iibiyaan bikharsiha qiyaasteeda oo timira inay ku iibiyaan markuu nebigu u idmay ayaan maqlay yaquulu isagoo leh alwasqi waalwasqayni waalhalaaati waalarbacati rawa axmed yani waxa weeyaan wuxuu nebigu idmay sal lay slam wasqi hal ratirar wlwasqayni laba ratirar walaaaati saddex wlarbacati afar rawa axmed baa wariyey xadiidkaasi waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan ibnu khusayma xaakim sheekh shucaybna wuu taxsiininayaa abu yacla baa sidoo kale soo saaray wax xadiis sugan wa ayib muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa inta laguu ogol yahay musaabanada oo labadii timirood ee laysku iibinahay qiyaastee baa laguu ogol yahay ma intaa doontaa maya ah, hal wasqi hal ratirar ama labo wasqi ama saddex ama afar wixii ka siyaadsan maya markaa xaaja kuma haysee xooladoon baa tahay markaa sooma ilan baahidaada waxaa la qiyaasaya intaasaa kugu filan ayib xadiis abi hurayra jira sidoo kale oo muxuu ahaayey nebigu leh sal lla alay slam fii maa duuna awsuqin aw fii khamsati awsuq sad shan wusqi wixii ka yar ama shan wusqi oo shaki ah, ah jumhuurtu marka waxay qabaan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo daahiriyadii waxay qabaan haddii xadiidku shaki ku yimid inta laysu ogol yahay ma shan wusqiba mise waa wax ka yar yaqiinta aan qaadanno waxa la hubaayo waa shan wixii ka yar shantana shaki baa ku jira saas daraaddeed wixii shan gaadhsiisan shaki baa ku jira tuura wixii shan ka yarna ha la ogolaado ah, wasqigu bimacnaa ratirar bay soomaalidu yidhaahdaan waa u tegi doonnaa insha allahu tacala taqriiban waa qiyaastiisa middamaan caddayn doonnaa inta uu yahay ee uu ka noqonayo halkii wasqi imise kiiluu noqonaya iyo markii shanta laysku daro ama shanta ka yarba inteebay noqonayaan ayb wacan zayd bni haabitin ana nebiya nebigu sal lay waslam rahasa wuu ruqseeyo nebigu fii bayci lcaraaya geedaha la soo reebay ama geedaha laysasiiyey iibintooda ayuu reebay an tubaaca in layuu ruqseeyey dheh ayuu ogolaaday an tubaaca in la iibiyo bikharsihaa qiyaasteeda kaylan oo beeg xaalu yahy rawa axmed baa wariy albuhaari wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan rahasa nebigu waa idmay ama wuu fududeeyey filcariyati wuu fasaxay wey filcariyati geedii la soo reebay ee laysa siiyey ya'khuduhaa geeddaasu ay qaadanaya ahlulbeyti qoysku uu qaadanayo bikharsihaa qiyaasteedu ku qaadanayaa tamran oo timir adkaatay ah taasoo ya'kuluunahaa ay cunayaan rutaban isagoo rutaba ay cunayaan muttafaqun caleyh wa fii lafdin lafdin aakhara lafdi kale waxaa ku sugan rakhasa nabigu waa ruqseeyey fii bayci alcariyati geedkii cariyada ahaa iibintiisa ayuu nebigu reebay birutabi rutab lagu iibiyo aw bitamri ama timir adkaatay lagu iibiyo ma rutab isagiioo kalaa la siinayaa mise timir adkaataa la siinaya walam yurakhis mana uusan ruskaynin fii hayri dalika arrinkaa waxaan ahayn ah, in timirta lagu gado waa ruqseeyey laakiin wuxuusan ruqsaynin waxaan ahaynoo yani waxa weyaan waxaan timir iyo rutab ahayn ma ruqsaynin way manaa wa fii lafdin waxaa ku sugan bitamri wa birutab ah, yani rahasa fii bayci alcaraaya bitamri in timir lagu iibiyo wa birutabi tii qoyanayd in lagu iibiyo meeshaa marka waxaa ka muuqda inaad ruta baad haysataa mid geed saaran baad ku gadanaysaa way banaanta oo rutabka laftiisiiba maxaan ka rabaa laba rutab baan isku iibinaya kayga baan isticmaalo rutabkaa kala duwan laftiisa timirtuna waa noocyo rutabkeeduna waa noocyo soo kaba soo qaad maalan rutab caadi aad haysata markaasaa waxaad u baahatay rutab oo ajwa ah cajwadu waa nooca timirta u fiican oo noocuu nebigu yuri sal lla lay eh, sunta iyo sixirka ayuu ka hortagaa marka waa qaali timirta kale la mid maaha marka nooc kalaad haysataa oo rutab ah laakiin waxaad u baahatay cajwada maalan rutabkeedaad u baahatay ma kugu iibsan kartaa ha marka wuxuu tilmaamayaa bitamri wa birutab timir adkaatayna waad ku iibsan kartaa rutabna waad ku gadan kartaa ayib lafdigana saasuu tilmaamaya rawa abu daawuud wuxuu saxiixinaya sheekh albaani caley raxmatullah ullah ina waa u tiiriyey oo nasaa-ina waa soo saaray ami bilxayawaan wuxuu baab u yahay hilibka in la iibiyo oo xayawaankii oo nool lagu iibiyo yacni hilibkii hilib baad haysataa markaasaad xoolo nool ku iibsanaysa ma bannaanta mise ma bannaan can saciid ibni musayabin ana nabiya nabigu sal lay slam nahaa wuxuu reebay can bayci laxmi hilibka in la iibiyo bilxayawaani in xayawaan nool lagu iibiyo rawahu maalik baa wariyey fi lmuwaa kadalika abu daawuud baa wariyey fi lmarasiil xadiidkaasi sidaa aad arkaysaanba waa mursal maxaa yeele saciid ibnu musayab waa taabici taabicigu hadduu nebiga xadiis u tiiriyana mursal baa la yidhaha mursalkuna waa min anwaaci daciif cinda jumhuuri lmuxadisiin ayb irsaalkiisa waxaa rajaxay a'immada alimaam albukhaari abu xaatim alraazi daara qutni bayhaqi ibnu cabdilbar ibnu khusayma cabdilxaq alishbiili ibnu mulaqin waxay rajaxayaan xadiidku inuu mursal yahay ariiqyo kale uu ku yimid oo mawsuul ka dhigayana ayna sugnayn xadiidku shaahiid buu leeyahay aan u tegi doonno waa xadiidu xasan can samura oo khamsadu ay soo saareen oo tirmidi ibnu jaaruudi ay saxiixinayaan oo dhahaya xayawaan in xayawaan lagu iibiyo nebigu reebay tayib shawaahidiisa ayuu sheekh albaani ku xoojinayaa iyo asaaniid kale oo daciif oo kalena waa leeyahy xadiidkan marka sixadiisaa laysku haysta mar haddii sixadiisa laysku haystana xukumka in laysku haysanayo shaki ma leh oo macnaa waxa weeyaan mas'aladu waa laba oo xoolihii laftoodii iyagoo kala badan ma laysku iibin karaa si kale haddaan u dhahno xoolaha laysku gadaya riba ma gashaa hadday kala badan yihiin maalan waa baabka soo socda amay kala qiimo badan yihiin ama tiradooduba kala badanta baabkana waxa weeyaan xoolihii mid la qalay hilibkiisii xoolo nool ma dhaafsan karta waxaanu meel hadda magaalooyinka lagama sameeyo laakiin baadiyaha iyo tuulooyinkii waa la samayn jiray sooma a nin baa neef geela ka baktinaya uu muxuu ahay ka dhimanaya markaasuu gowracaya hilibkiibaa marka loo baahan yahay lacag lama haysto markaasaa adil lagu iibsanay ah, marka xoolihii noolaa hilib ma la siisan karaa baabkaas man waa masl khilaafiya alimaamu shaafici caleyh raxmat ullaahi baa qaba inaysan bannaanayn in hilibka iyo xayawaanka hilibkiisa la cuno ee xoolaha muxuu ahaay la dhaqdo iyo fardaha iyo wixii la mid mida hilibkooda la cuno in hilib lagu iibiyo neefkii oo nool hilib la siiyo inayna bannaanayn imaamu shaafici baa qaba maxaa yeele wuxuu leeyahay liitixaadi iljinsi waa isku mid buu leeyahay mar hadday isku jinsi yihiinna layskuma gadi karo ayagoo kala badan soo warku saas maahayn ah, hilib yar oo waxoogaa ah iyo neef dhan isuma dhigmaan marka halkaasuu leeyahy ayib <clears throat> hadday eh, ay tahay waxyaalaha aan hilibkooda la cunin hilib neef la cuno ama xoolo yani waxa weye noole hilibkiisan la cuno baa waxaa la dhaafsanayaa midaan hilibkiisa la cunin sida dameerkao kale dameer baa hilib lagaa siisanaya ma bannaan tahay jumhuurtu waa bannaantay leeyihin badankood waa bannaanyay leeyihin waxa laga hadlayo leanna waxa wey liikhtilaafi ljinsi markaa isku jinsiba ma ahaba inta hilibkooda la cunaa isku jinsi ah sida shaafici leeyahy laakiin kaan hilibkiisa la cunin iyo ka hilibkiisa la cuno isku jinsi maaha wabitaali waa la ysku gadi karaa hilibkoodana waa la ysku iibsan karaa yani kan hilibkiisa la cuno iyo kanoo nool waa la ysku gadi karaa saasuu halkaas mari shaafici marka qolada kaleu ku biiraya mar hadduu noqdo hayru ma'kuuli laxmi midaan hilibkiisa la cunin hadduu noqdo culimmada kaleu ku biiraya marka oo waa bannaan tahay buu le manaa ayib baabu jawaazi tafaaduli wاlnasi'ati fi hayri اlmakiili wاlmawsuul buu bannaani inay bannaan tahay in la kala badin karo daynna ay geli karto fii hayri اlmakiil waxa aan la beegin walmawsuun iyo kaan la miisaamin shaygu hadduusan miisaanna maraynin waxyaalaha la miisaamo uusan ahayn waxyaalaha la beegana uusan ahayn marka laysku iibinayo inuu kala badan karo dayna ay geli kartuu baabuya madhabkaasi waa madhabka imaamka sheekh imaamkiisa saan soo tilmaanay imaamka kitaabka iskale madhabkiisu waa xambali waa atbaac madhabi imaam alxambali waa axmed ibnu cambal soo ma alimaamu axmed baa marka wuxuu qabaa cilada ribada waa alkaylu walwasnu waay wixii aan la beegin ama aan la miisaamin ribawn ma gasho soo ma saas daraaddeed buu inoogu qayday fii hayri almakiili waalmawsuun calaa madhabi man calaa madhabi imaam axmed waay saas way maanaa shaafici oo kale wuxuu dhihi lahaa hadduu shaaficiyulmadhab yahay wuxuu dhihi lahaa fii hayri almacuum waxaan la cunin buu ka dhigi lahaa soo ma wahaakada hadduu maaliki yahayna si kale u dhigi lahaa marka tarjamadani waxay ka turjumaysaa madhabka imaamu shaafici oo uu imaamku ka mid yahay eh, atbaacdiis can jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam ishtaraa nebigu wuxuu iibsaday cabdan adoon ayuu iibiyey bicabdayni laba adoon buu ku iibsaday rawa alhamsatu baa warisay wasaxahu tirmidiyu kadalika sheekh albaani baa saxiixinay ayb walimuslim waxaa u sugnaaday macnaahu xadiisku macnaa hal adoon ayaa laba addoon la dhaafsaday soo isku jinsi ma waa bini aadan iyo bini aadan waa adoon iyo adoon haddana way kala badan yihin soo ma marka inaynan ribadu gelaynin baa la garanaya riba alfadli ma gelayso ayib wacan anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay waslam ishtaraa wuxuu iibsaday safiyata safiya ayuu iibsaday bisabcati arusin toddoba madax buu ku iibsaday min dixyat alkalbi buuna ka iibsaday ah, toddoba madax ayuu dhaafsaday nabigu sal lay wasalam safiya oo uu kala soo wareegay dixyatulkalbi rawa axmed baa wariyey oo muslim ibn maaja marka wax weeye waa addoommo laysku gadayo ayib xayawaankii oo xayawaan lagu gadi karaa marka meesha ka muuqata isagoo kala badan ayib isagoo kala badan oon isla ekayn inuu kala badan karo haddii meesha lagu kala qaadanayo dayn aysan gelaynin inuu kala badan karo taqriiban waa laysla ogolyaa buli imaam shawkani caleyh raxmat ullah ah, laba riyood baad wadataa eh, muxuu ahaaye eh, eh, inaan hal hal ri kaa siisto ama laba qaalmood hal qaal inaan kaaga iibsado meeshaana aanu kula kala wareegno dhib maleh dooddu waxay geli doontaa haddii labada aan isku iibsanaynen isdhaafsanayno midkood uu dayn noqdo markaasaa ma bannaanta mise ma bannaana lagu murmi doonaa ayib oo dhanka nasiixada macnaha an cabdilaahi bni camrin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi amaranii wuxuu i amray rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu i amray an abcaa inaan diro jeyshan ciidan inaan diro calaa ibilin geed geel korkii inaan ku diro geelaasoo kaanat ahayd cindii agteeda geel aan hayay inaan ciidan u qaybiyo ciidankaana geela ku duulo oo uu kaxaysta ayaa nebigu amray buui qaala wuxuu ihi faxamaltu waan xambaaray annaasa dadkii calayhaa geelii baan ku xambaaray waan u kala qaybiyey xataa nafadat ilaa ay madhatay alibilu geelii ilaa u madhay geelii aan qaybinayo ciidanku u qaybinaya baa dhammaaday buuri wa baqiyadu ay soo hadhay baqiyatun kuwa soo hadhay oo minannaasi dadkii ka ciidankii qaar baa ii taagan oo geel la'aan ah dabcan meesha loo socdo waa meel lugtu adag tahay markaa marka ciidankii qaar baa ii soo hadhay oo geel u waayay geelii aan hayeyna in unbuu ku filaaday ayib qaala wuxuu ihi faqultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahayow alibilu geelii qad nafadat way dhamaatay waqad baqiyad waxaana soo hadhay baqiyatun dad hahay oo kuwa hadhay oo min annaasi dadkii ka mid a ah. kuwaasoo laa dahra lahum aan gaadiid haysanin ee maxaan sameeyaa fa qaala lii markaasuu nabigu wuxuu igu yidhi sal lay slam ibtac inoo soo iibi ibtac calaynaa korkeenna ku iibi dayn inoogu soo qaad wey ibiilan geel geel inoo soo daymo oo waxaad inoogu soo daymataa biqalaa'isa qaalmo oo min ibili sadaqati sadaqada zakada geeleeda ka mid a ah ilaa maxillihaa ilaa xilliga ay xilligeeda iyo xilligay waajibaysa imaanayso laga gaadho xilliga sakada aan qaadi doonno xilliga isaga ah qaalmo aan xilligaa ina soo geli doona oon sake ah geel aan ku bixinno hadda inooga qaad dadka yaani ciidanka geel u dayma waay geela markaad u daymatana wakhtigaad u qabanaysa waxaad ka dhigtaa xilliga sakada aan ina soo geli doonto qaalmaha zakada inugu soo geli doonaan ku gudi doonaa sidaa dayn ku qaad buu nebigu uri sal lay slm ayb qalaa'istu waa jamcu qaluus qaluuskana waxa la waa qaalinta ayb xataa tunafida ilaa aad fulisa buu nebi uri sl lay slm hada albacثa ciidankan ilaa aad dirto horta ciidanka anba bix oo geel u dayma buuhi qaala wuxu uhi fa waxaan ahaa buuhi markaa abtaacu mid iibiya albaciira neefka geela a ah waxaan ku iibinayay oon ku daymanaya weye biqaluusayni laba qaalmoodoo dib laga siin doono wa alaai qalaa'isa iyo saddex qaalmoodoo dib laga siin doono warniyow neef geelana siina marka la gaaro bisha eh, muxuu ahaaye zako ee sakadana soo gasho baan laba qaalmood ku siinaynaa ama saddex qaalmood baaban ku siinaynaa kii laba qaalmood ogoradana laba qaalmood baa lagaga qaadanaya kii isyara giijiyana war saddex baan kaaga dhignay baa lalahaa saasaa marka lagu qaadahaya daynta lagu qaadahay ayib oo min ibli sadaqati sakada geeleeda ka mida ilaa maxillihaa ilaa xilliga ay imaanaysa la gaadho xilligay waajibaysa manaa sakadu imaanaysa xataa nafadtu ilaa aan fuliyey buu yidhi dalika albacta ciidankaa ilaa aan fuliyey oon diray buui sidii baan ku diray falamaa jaa'ad markay timid iblu sadaqati zakada geeleedii markuu yimid ayuu addaahaa guday rasuululahi baa guday sal aley wasalam rawa axmed baa wariya abu dawud wadaara qutni bimacnaa sidii buu nebigu u guday dadkii waxaa loo guday sakadoodii baa loo guday waxaan ujeeda waxaa loo guday dayntoodii Ah, kii laba lagula heshiye labaa la siiyey kii saddex lagula heshiye saddex baa la siiyey wahaakada ayb ah. xadiidkaasi sixadiisa aad baa la isugu khilaafsanya waxaa saxiixinaya alimaamu alxaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh shucayb alarna'uudna waa taxsiininayaa shawaahidiisayna ku xoojinayaan xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira ayb baynamaa waxaa daciifiyey xadiidka abulxasan ibnu qataan idiraab iyo dacfulsanad buu ku tilmaamaya sheekh albaani baa sidoo kale ku raacay marka xadiiska sixadiisa muran badan baa <clears throat> ayib wuxuu tilmaamayaa xadiisku in xoolaha laysku gadi karo ayagoo kala badan haddana dayni ku jirto si kale haddaan u dhahno xoolaha laysku iibinayo nool ee laysku gadayo inaynan riba gelin laa riba alfadli walaa riba nasii'a taasuu tilmaamaya xadiisku ayib sidaana waxaa qaba jumhuurta qaba ah, jumhuurta waxay qaba culimmada badankood inay bannaantay ama kala badiya ama yareeya ama daymiya ama daynsanin oo haakada wa can cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu anahu baaca marka maxaa tilmaamaya marka yacni wixii ka baxsan waxyaalihii axaadiistu sheegtay wax looga qiyaas qaatayna aan ahayn dhib ma laha haddaad baabuur kale iibsanaysaan laba baabuur iyo hal baabuur ma isku gadi karta ya waar isku gada maxaa dhibo ku jira yaa diiday baabuur laba baabuur ku gediya oo duub maraa ah, laba duuboo maraa ah siiya mma meeshaasay riba gashaa meeshaa riba ma gasho baabkii riba geli lahayd waa laga soo hadlay wixii u ekaayee la haleeshiin lahaana waa laga soo hadlay laakiin maryo xageed ku aragteen ma maryaan soo marnay mise baabuur baynu soo marna mayna soo marin saas daraaddeed wixii ka baxsan abwaabtaa ribadu gelayso dhanka ay riba ka soo geli karto keliya waa dayn laysa siiyo dulsaar la saartay oo ribalqardi unbaa geli laakiin ribalbaycu ma soo gelayso laa midda nasii'ada walaa midda ribalfadligaa geli mayso saas way manaa ayb waan caliy bn abi aalib radi allahu tacala canhu annahu isagu baaca wuxuu iibiyey jamalan rati ama neef geloo yudcaa la dhihi jiray loogu magacaabi jiray cusayfiiran bicishriina labaatan buu ku iibiyey baciiran oo geel ilaa ajalin ilaa waqti laga gaadho rawa maalik baa wariyey fi lmuwaطa washaaficiyu fii musnadihi waa daciif sanadkiisuna waa munqaic sababtuna waxa weeye alxasan ibnu muxamed ibnu caliyin awowgii cali bn abi aalib waxa muusan ka maqlin ayib xadiis eh, ahar kaloo caarisanna waaba laga wariyey cabdirasaaq baa soo saaray cali bn abi aalib ka warinay wa can ilxasan xasan ibn abiilxasan albasri can samurata bni jundab qaala wuxu uhi naha wuu rabay annabiyu nebigu sal lay waslam can bayci alxayawaani xayawaanka in la iibiyo bilxayawaani xayawaanka kale lagu iibiyo nasii'atan isagoo dayn ah laba xayawaan in laysku gado oo dayn uu yahay ayib maxaa laga wadaa rawtiibaa warisay wasaxahutirmidi baa wariyey wakadalika waxaa saxiixiyey ibnu jaruud sheekh albani iyo qayrkood baad saxiixinaya alimaamu shaafici caleyh raxmat wuxuu ku xambaaray xadiiskan xoolo xoolo in lagu iibiyo iyadoo ay dayn tahay wuxuu ku xambaaray markay labada dhinacba dan yihiin war qaalintaydii iga iibiyo qaalin iga siiso labadiinna midna qaalintii markaa ma dhiibahay labada qaalmoodba waa dayn xadiidka saasuu ku xambaaray imamu shaafici caleh raxmatullah laakiin hadduu midkood meesha joogo oo hoo qaalintaadii heble ahaydna iga siiso oo dib iga siin doonto dhib male buuri laakiin qolyaha kale diidan baa sidaa khilaafsanoo waxay leeyihiin maya xoolaha laysku iibinayo nasii'a ma gasho tafaadul waa geli karaa laakiin baycu nasii'a ma geli karto oo waa in laysa siiyo markaas laysu dhiibo saasay jumhuurta qabaan ayb wa ruwiy waxaa la wariyey wa rawaa wuxuu wariyey cabdullahi bnu axmed milow xadiidka mid la mid a min riwaayati jaabir ibnu samura xadiidka xasanulbasri samura ka warinaya laftiisa khilaaf badan baa ku jira waa kaan soo tilmaannay sixadiisa iyo dacfigiisa isagana laysku khilaafsan yahay ayb xadiidkan jaabir ibnu samurana sidoo kale tabaraani baa soo saaray sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira abu cumar almuqri ah. ninkii qaariga ahaa abu camri muxuu ahay xafsa bnu sulayman soomay qira'adan xafsa ee qur-aanka ninka iskale ninka qira'adaha iskale ah ee caasim ka qaata soma caasim ardaygiisa ah ninkaa wa ku jira abu umar xafs bnu caasim baa ku jira waa daciifu اlxadiid wa imaam fi اlqira'aat waay xagga qiraa'aatka marka la yimaado waa imaam laakiin xagga xadiiska marka la yimaado waa daciif imaamkeenni dhanay xadiiska aan qur-aankaba ka qaadan haddii la yidhahdo waa daciif ka war saas waaye ilaahay aqoonta waa qaybi waxaa la leeyahay imaam fi lmaqaazi daciif alxadiid yani duulaamada iyo takhas ku leh waxaa la leeyahay faqiihun lakinahu daciifu alxadiid imaam abu xaniif oo kale kana faqiihan wamaca dalika fi lxadiidi daciif ya aduu ma fahmi karta saas wey yacni baabkan wuu ku tabardarnaa aad uguma fiicnay laakiin baab buu baaric ku ah soo ma suroobi karto saas wey xadiiska marka ninka qaarigaa ah baa ku jira ama muqriga ah oo daciifkaa ah, sidaasuuna daciif ku yahay laakiin isaga iyo kaa ka horeeya way isu inay isku xoojiyaan bay isku dayaan inay bannaan tahay xoolaha la ysku iibin karo ayagoo kala badan iyagoo dayn ah ayaa waxaa ka asaxday saxaabada qaar badan camaar ibnu yaasir ibnu cumar jaabir ibnu cabdillahi ibnu cabbaas sidaa ayaadna moodaa inay xoog badan tahay hada bilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w